bsmi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi wakafaa uma asalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah allaahuma callimna maa yanfacuna wanfacna bima callamtana wasidna cilma watuqan ya kariim allahuma salli wslim wbaarik wancim cla sayidina wxabiibina wqurati acyina muxamed wcla aalihi wsaxbihi ajmaciin wbacdu waftaraqat banu tamiimin firqatayni fabacduhum yucribu kula dalika kullahu icraaba maa laa yansarif bidami rafcan waalfatxati jaran wanasban waxaan kusoo jirnay almabniyu cala alkasri labaa loo soo qeybiyey mabni cala kasrigii kuwo muttafaq ah iyo kuwo mukhtalafun fiiha mukhtalafkii waxaa loo qeybiya laba qeybood buu noo soo qaaday ficil kastoo min aclaami lmu'anasi dumar magacu ah oo miisaanka facaal ku imaanaya soo ma ahayn waxay yidhaahdeen waa la isku khilaafay mamnunimadiis xijaasiyiintu waxay doorteen baa la yidhi anahu mabniyun muطlaqan soomah mabni wey xadaami jaءat xadaami ra'aytu xadaami marartu bxadaami mabniy cala kasri fi maxal rafci faacil mabniyun cala alkasri fi maxali nas mafcuulin bih mabniyun cala alkasri fi maxali jari soomah gabayna waa u keeneen waxay dhaheen idaa qaalat xadaami fasadiquuha faina alqowla maa qaalat xadaami waftaraqat way kala qaybsantay banuu tamiimin reer tamiim firqatayni laba qaybood bay u qaybsameen markii la soo gaadhay facaal wixii ku imaanayo magacii dhadiga ahaa labay u qaybsameen qaybi fa bacduhum qaybi yucribu way icraabtay daalika arinkaas kullihii dhammaantiis icraab bay saartay waxaa tiri wax meeshan la yidhaahdo mabnihee ma jiro icraaba maa laa yansarifu maa laa yansarif icraabtii bay saartay bidammi godaal bay saartay rafcan xaalata rafcin walfatxati bay saartay jaran xaalata jarin wa nasban bay saartay xaalata jarin wa maalansarif maxaa ku taqaanaa markii la kordhigay marka lahoos dhigay isku xaraka soomaa a iyo aba fatxaala fatxaa la saarayaa oo waxay dhaheen banutiin laba qaybsanta qayb tiri meeshan wax mabni la yidhaahda hee ma jiraan meesha waa mucrab waana maalayansarif baydheen xadaami waa la godayaa waana la kordhigayaa hoosig lama ogola maaha mabnimo hee waa hee maalayansarifnimo maxaa ku jira ataaniiu alcalamiyatu wataaniiu bilmacnaa baa ku jira bay dheheen meesha oo maxaa dhahaysaa waxay dhaheen jaa'atnii waxaa ii timi xadaamu faacil marfuuc dama daahira fi aakhiri waraa'aytu xadaama mafcuul bihi mansuub fatxa daahir fi aakhiri wamarartu bixadaama albaaba xarfujar xadaama ism majruurun bilba wacalaama jari alfatxatu niyaabatan can ilkasra liannahu ismu maalah bay ka dhigeen bilfatxati wa akharuhum badankoodna yufasilu waxay kala saaraan bayna maa midka aakhiruhu ay ugu dambayso raa'un kawabaar oo kale oo ismun liqabiilatin ah wa xadaari ismun likawkabin ah wa safaari ismul maa'i ah ama ceel biyihi baa la yidhaahdaabad yani biyo ceel magaciisba ah waxaa la dhihi jiray safaar waaya fa kuwaas waxay mabni kaga dhigayaan bicalkasri kalxijaasiyiina wa amaa midka laysa aakhiruhu raa'anna ka xadaamiya waqadaamina fayucrabu yucrabu waa icraaba maa laa tamiimiyiintii laba qaybsameen kuwa yidhaahday aslan wax meeshan mabniyahee wax meeshan mabniyah ma jiraan kuwaa yidhaahday kuwo kalaa waxay dhaheen niman yahow waxaan kala labaan u qaybinaynaa wixii ra' ku dhammaada iyo wixii hee aan ra' ku dhammaan wixii ra' ku dhammaada mamni ka dhiga xijaasiyiintaan ku raacayna oo maxaan dhahaynaa haye jaat wabaari faacil mabni cala kasr fi maxalli rafci faacil ra'aytu wabaari mafcuul mabniy cala kasr fi maxalli nasb mafcuulun bih marartu biwabaari haye mamniyun calal kasri baan dhahaynaa yaan ku raacaynaa wixii ra' ku dhammaada waxaan ku raacaynaa xijaasayiinta wixii aan ra' ku dhammaanna waxaan ku raacaynaa qoladeedna labaadoo banu tamiimta qaybta koowaad baan ku raacaynaa waxaan ka dhigaynaa maalayansariif warkabaa kudhaay somaa marka timiimta qaybsameen laba qaybood kuwo isku wada qaaday iyo kuwo kala qaada wixii ra' ku dhammaada mamni ka dhigay wixii ka soo harayna maalayansariif ka dhigay fayubniihi cala lkasri kalxijaasi wa amaa maa laysa aakhiruhu raacan soomaahan ka xadaami iyo qataami fa yucribuhu icraaba maa laa yansarif warkaa waa ku daaye qataami iyo xataami meel baanu kusoo ogaan xadaami wa amaa amsi amsidii idaa aradta haddaa ula jeedo bihii amsi alladii maalinkaasoo qabla yawmika maalinkaa joogta ka horeeya maanta maxaan joognaa sniin shalay galab haddaa ula jeedo amsi soo ma jeedid haddaa amsi oola jeedo hee shalay galab fa ahlulxijaasi reer xijaas yubnuunahu cala alkasri mabniyun cala lkasri bay ka dhigaan fa yaquuluuna waxay dhahayaan madaa wuu tegay amsi shalay galab way tagtay amse marka waa faacilun mabniyu cala kasri fi maxali rafci wactakaftu amsi shalay baan ictikaafay shala galab bay sheegaysaa waa fahan soomaa wamaa ra'aytuhu mana arag mud amsi mud waa xarfu jer amsi haye mabniyun cala alkasri fii maxali jer bilkasri hoosdhig bay saarayaan fil axwaali alaaati axwaalka saddexdaas qaala shaaciru daliilkansadadaliilbaa laisku dhaafaya wuxuu yidhi shaacirkii manaca albaqa'a taqaalubu shamsi wa tuluucuhaa min xaythu laa wa tuluucuhaa xamraa'u saafiyatan watuluucuhaa xamraa saafiyatan waquruubuhaa safraaa kalwarasi alyawma aclamu maa yajii'u bihi wamadaa bifasli qadaa'ihi amsi manaca waxaa diiday albaqaa in adduunka la sii joogo ama xaalad gaara aad isaga sugnaato waxaa diiday taqallubu shamsi qoraxda isrogrogideedaa diiday wa tuluucuhaa baa diiday ka soo bixideeda min xaysu meel ay ka soo baxayso laa tumsi aysan ku galabaysan waa fahamta soomaa wa tuluucuhaa soo bixideeda ayaa diiday xamraa'a xaal ee tahay hee mid guduudan saafiyatan oo saafiya inay soo baxayso yaa baa diiday wa quruubuhaa baa diiday dhiciddeeda safraa'a xaal ay tahay mid jaalla jaalla ah kal waris sida geedka wariska la yidhahda huruudda ama ahmooya eeg alyawma maantay aan joogno alyawma cashaa ku jidha alcahdiya xuduuriya baa la yidhaahdaa alyawma waa maanta aan taagannaa buu leeyay aclamu waan ogahay buu yidhi maa yajii'u bihi wuxuu la imaanayo anaa ku dhex jiro xaaladiisaan ka warhayaa wamadaa wuu tegay bifasli qadaa'ihi xukunkiisii kala saarid lagu kala saaray wuu tegay amsi shalay shalay wuu tegay shalay way tagtay marka annaga marka galaw shalay dhadig bay noo tahay ama luqadda carabiga shalay waa lab amsi waa lab eeg madaa baa la madas lama dhihin adugu marka soomaaliga iskaga fasiro waa madaa way tagtay iska dheh idan soomaaligaaga tagtay leh waafahan soomaa waa madaa way tagtay bifasli qadaa'ihi amsi shalay baa tagtay hadda amsi soo ma ah hayay ciraab faacilun mabniyun cala alkasri fii maxallih famsi amsi fi lbeyti faacilun bay ugu jirtaa limada ay u tahay wahuwa amsiguna maksuurun way kamaataraa banutamiin baa loo tegey waftaraqad way u qaybsantay banutamiin firqatayni bay u qaybsameen fa minhum waxaa ka mid ah man carabahu kuwa icraabay hu ams icraabay bidami ku icraabay raafican xaaluu yahay ams midgodan walfatxati ku icraabay mulaqan mulaqan maxaa laga wadaa yah yacni binasbi waljari maalanrif baa laga wadaa fatxada kordhigii hoosgiiso lama saaro waayani maalanrif baa laga dhig w macnuhu tusaale madaa amsu faacil marfuucdumadaali fi aakhirih bidami wactakaftu amsa haye mafcuulun bihi mansuub waaya eh, amsa shalay waa darfu makaan darfu zamaan mansuub bilfatxa wamaa ra'aytuhu ma arag mud amsa marka maxay noqota hadda ism majruurun bimud calaam jari alfatxa niyaabata can alkasr liannahu ismu alnsr xaalku wuxuu yahay inuu ku dhaho keliya yaa reer banu kooxda kood waxay leeyihiin amsa waa maalansarife mebni hee mebni ma aha yacni fii waa la amsu waa la kordhigayaa amsa lama hoos dhigi karo yacni waa maalansarif hoosdhig hee ma ogola kudhuura qaala shaaciru wuxuu yidhi laqad ra'aytu cajaban mudamsa cajaa'isa midla ascaali khamsa yaakulna maa fii raxlihina hamsa laa taraka allaahu lahunna dirsa walaa laqiina dahra ilaa tacsa laqad ra'aytu waxaan arkay mudcajaban la yaab baan arkay mudamsa shalay cajaa'is habro waaweyn baan arkay buuyid midla sacaali shaydaanka dhadigaa oo kale ah khamsan haa shan ah yaakulna haa kuwaasoo maa fii shay raxlihinna ku sugan gaadiidkooda hamsan haa si hoose hoose hams waxaa la dhacaa sharqanta yartaayoo baxaysa hugunka wey hugunka qur-aanka maxaa ku jirta hams ayadda ku jirta soo qabo yowma yadcu daaci yowma yadcuuna daaciya laa ciwaja lahu waqashacati alaswaatu liraxmaani falaa tasmacu ilaa hamsa guxuu mooyaane wax kale la maqlaya marka cuntada maxay ku cunayaan kuwani hoos hoos bay cuntada u leynayaan laa taraka allaah alla uma daayo lahunna islaamaha dirsan geesna goosna alla uma reebo walaa laqiina waqaysan la kulmin addahra waqtiga ilaa tacsan musiibo ku dhacdo baaba'aan mooyaane yacni hoog iyo rafaad mooyaane habrihii buu la yaabay siday da'da u yihiinoo yees wax u baduugayaan buu la yaabay muxuu ka daliishanayaa mud amsa mud amsa soma jeedid hadday maalansarif tahay amsi hadday mabni tahay maxaa la dhihi lahaa mudhee amsi baa la dhihi lahaa bay yidhaahdeen haa hadda marka maxaa layidhi amsa xaggaa marka waxaa ka fahmnay inay hoos dhigan tahay oo maalansarif tahay wa minhum waxaa kamida man baa kamida mida carabahu ku cilaabay bidami rafcan wa banaahu cala alkasri nasban xaggan khala masalo cusub weye qolyahanina hadday godan tahay mucrab weeye bay yidhaahdeen hadday kor dhigan tahay wa banaahu cala nasban wajaran waa mebni oo u kala qaybiyeen hadda soloma kala qaybsan binu xijaas maxay yidhaahdeen waa mabni soo tamiim qaybtii koowaadna maxay dhaheen waa mucrab ah maalaayansari soomaan kuwan waa u kala qaybiyeen wax hadday godan tahayna mucrab ka dhiga hadday kor dhigan tahayna maxaa ka dhigtaan mebniyu cala mebni ka dhiga xaalada kordhiga iyo hoos dhiga waloo kala guray marka waxay yidhahdeen u fiirso marka wa minhum waxaa ka ah, man baa kamida mida ah, timiimiyiintii acraba icraabay hu amsi icraabay bidami ku icraabay rafcan acraba waa icraab rafci ku iraab marfuucin bidama la dhahaya yani mamni ma jiro haye muxuu kaloo adeegsadee wa banaahu mamniga oga dhigay cala kasri kasra mamnuya cala kasra dhahaya nasban xaalata nasbin markay meel kordhiga taallo wajaran xaalat jar markay taallo maxaa la dhahayaa nasban odsaale markaad tidhaahdid madaa amsu waxay dhahayaan cadow ciraab faacil marfuuc baa alaamata dama daa'ira fii aakhiri haye ictakaftu amsa maxaa dhahaysaa wix markaas amsa soma kordhignaa saxaaradoos kordhig ma taallo mamnuya cala alfatxidha markaa haye mudamsa soo ma ahan mamnuuya cala fatxida fii maxali jarin marka fii maxali jari fii maxal nas mabni ka dhig amaa markay maxal marfuuca joogto caadihee caada u icraab tamiimiyiintii baa hooshaa la yimi wazacama wuxuu sheegay zajaaji abulqaasim cabduraxmaan ibnu isxaaq baa la yidhaahaaye ninkaas wuxuu sheega ana min alcarabi carab inay ka carab waxaa ka mida buu yidhi man baa ka mid ah yabnii ku bineeya amsi amsi cala alfatxi fatxa saaro oo amsi laiska wada amsa dhaha baabajidabi oo markaa waa anshada markaasuu wuxuu ku nashiideeyo gabayga ka akhriya calayhi qowluhu mud amsa buusdaliil ka soo dhigtay amsa waxay caddaynaysaa in suura yadhaya luuqad kaloo ejidho camsi sida mabniy cala kasra u tahay lana dhihi karo mabniyun cala alfatxa waa fahan soomaa wahuwa wahmun wey waa wahmi warkaas warkaas hee wahmun weeye wasawaabu waxaa saxa uu yidhi maa qadamnaa wixii aan soo hormarinayo min annahu mucrabun inuu yahay hayr munsarif markay mudamsa tahay qolkii timiimiyiintaa ku wadna hore inay tahay hee ismun majruurun bimud wacalaamatu jarrihi alfatxatu niyaabatan can ilkasrati liannahu ismu maa laa yansarif wazacama waxay sheegeen bacduhum qaybtood anna amsa amsa filbeyti ku jidha ficlu maadin inay tahay wa faaciluhuna mustatirun fiihi taqdiiruhu mud amsa almasaa'u in la dhahayo mud xilli laga soo bilaabo amsaa uu gaaray almasaa'u galabtu ay gaadhay qolaasaa tiri oo meeshan amsaas ku haysataan yaa yaa maba ahanba magace maxay tahay buu yidhi maxay tahay ficil weeybay ayagana warkooda laguma jiro weysaa u fahan qaala wuxuu yidhi almabniyu cala alfatxi baanu gelaynaaye walamaa goortii faraqtu aan dhameeyey min dikri almabniyi cala alkasri sheegidiisa dakartu waxaan bilaabay xusida almabniyi cala alfatxi wa waxaan tusaale oga dhigay biaxada cashara iyo wa akhawaatihi taquul waxaa dhahaysaa jaa waxaa jaa'anii waxaa ii yimi axada cashara rajulan wara'aytu waxaa ii timi axada cashara rajulan wa marartu waxaa maray biaxada cashara rajulan bifatxi lkalimatayni labada kelmadood baadoo kordhigaya fil axwaali alaaati saddexda xaalo godaalka iyo kordhigayo hoos dhiga wakadaa sidaasoo kaleo xukunkaa u siisay axada cashara ayaa taquulu waxaa dhahaysaa fii akhawaatihi akhawaati axada cashara ilaa tiscata cashar laga gaaray ithnaa cashara alaaata cashara arbacata cashara hamsata cashara sittata cashara sabcata cashara amaaniyata cashara tiscata cashar itnaa cashar marka wuu ka reebi doonaa sheikhu asagaa ka reebi doonaa waabatan wuxuu yidhi axad cashara waa mabniyun bifatxi ljusayni baa loo yaqaana mabniyun hee bifatxi ljusayni mabniyun weeyaanoo labadaba in labaduba kordhigan yihiin oo mabni yihiin buu mabni ku yahay oo tan koowaad waxaa loo kordhiga baa layidhi litansiilihaa mansilada sadril ismi inay isimka qaybtiisa hore tahay oo kale meeshan fiili axada cashara intii axadna lasoo qabta ba hal xaba la isaga dhigay soo maah mar haddii hal xaba la isaga dhigay yaah waxaan leenahay meeshaas waxaa u timi oo tankuwa mabni looga dhigay kala garanaya ina waaxid mabni ma ahayna axada maxaa mabni looga dhigay waxaan leenahay waxa mabni looga dhigay sadrul ismi baad fadhiisatay amase booska maadaama taa u ta'niif eeg ficilka maadi fatxada markii la saarayo taa u taniif hadday raacdo maxaa ficilka saaraysaa daahaba bal taa u ta'niif raaci daahabaed maxay noqonaysaa sidaas la mid ah maadaama axadda cashara ee booskii taaniifka mansilatuaniif ay u fadhido yaa sidaa daraadeed ayaa axada mabniy cala fatxa looga dhigay taas waa mida ah. waayahay casharadana maxaa mabni looga dhigay waxaa mabni looga dhiga baa layidhi litadamunihaa macnaa waawilcadfi waawilcadfi oo xarafoo mabniya yaa soo garamaysi booskiisiibay ku jidhaa oo asalku wuxuu ahaa axadun acasharun soomaa markaasaa wowdii laga tuuray oo booskii wowda yaa la keenay cashara marka macnihii waawul cadfiga inay qaadatay darteed ayay mabni u noqotay falicraab jaa faacil mabniyu calaa fatxi ljusayni fii maxali rafcin waa intaa keliya ra'aytu axad cashara mafcuulun bihi mabniyun calaa fatxi ljus'ayni fii maxalli nasbin saas u wad ilaa inay cashara mooyaane fa ina alkalimata aluulaa kelmada koowaad minhu min inay cashara tucrabu waa la icraabaa bilalifi waa lagu icraabaa rafcan wabih alyaa'iya waa lagu icraabaa jaran wa nasban waaya waaya oo waxaa dhahaysaa jaaanii inaa cashara inaa faacil marfuuc calaamatu rafci alif liannahu mulxaqun mulxaqun bilmuhanaa haa inaa mudaaf casharana waxa weeyaan kaas waa mabniyun cala alfatxi fii maxali jir bay noqonaysa wa marartu biinay cashara rajulan rajulan marka waa tamyiis ayduna soo maah wa inamaa lam astafni ma aanan soorayin buu yidhi icraaba haada yani itnaa cashara icraabteeda ka soo reebin min idlaaqi qawlii warkayga aan sii daayayoo ahaa akhawaatihi maaanan ka soo reebin hadalkii hore aan ku dhahayay wa akhawaatihi miyaan ka soo reebin ilaa itnaa cashara miyaan markaan u laabano wa akhawaatihi markii la yidhi ilaa itnaa ma uusan dhihin maxaa uga soo reebi weda waxaan uga soo reebihayo buu yaa liannanii maxaa yeelay sa'adkuru waan sheegi doonaa fii maa bacdu waan sheegi doonaa anna tnayni watnatayni yucrabaana in la ciraabo icraaba almuhanna muhanna ciraabtiis mutlaqan xaal uu yahay waa in rukiba markaba ha noqdaane maadaama buu yidhi aan sooba wado ayadoo dhammaystirano muhanna markii amarayo mulxaqa ku keeni doono hadda inaan kala guraahi hee wax faa'iido badana hee uma arag wey kaas saasu ku leeyahy almabniyu cala adammi walammaa goortii faraqtu aan dhammeeyey min dikrilmabniyi cala alfatxi aan dhammeeyey dakartu waxaan xusay almabniya cala adammi wamahaltuhu tusaale waxaa uga dhigay qablu iyo wabacdu wa ashartu waxaana tilmaamay ilaa ana lahuma inay leeyihiin arbacu xaalaatin qablo iyo bacdu afar xaalay leeyihiin afarta xaaloo mabni maahee xaalad baa mabni ka noqonaysa inta kale waa mucrab ixdaa haatan koowaadi an yakuuna waa inay yihiin bacdu qablu mudaafayni kuwa la tiiriyey lafdan lafdi ahaan mudaaf bay noqonayaan wax ka dambeeyana waa mudaaf ilayhi warkaafasoomaaha yaah markaasoo kale fa yucrabaani waa la icraabayaa nasban cala darfiyati darf baa loo icraabayaa aw khafdan ama in la hoos dhigay hee bimin lagu hoos dhigay min hadday ka hormarto weeyaane tusaale ji'tuka waan kuu yimi qabla zaydin qabla mudaaf ma tahay zaydinna mse mudaaf ilayhi oo lafdi caadiya sooma mudaafaysnaa ha waa qaybta koowaad maxaa loo yaqaana qaybtaas mudaafayni lafdan magacaasaa loo yaqaana waa ciraab caadiya saadhisa maxaa dhahaysaa qabla darfu makaan darfu zamaan mansuubun bitaqdiiri fi wa calaamatu nasbihi fatxatun daahiratun qabla mudaaf zaydinna wa bacdahuna waa mid habe u daafaysantaha fa tunsibuhumaa waa ku ayadoo min laga hormariyeyna wa min qablihi min xarfu jar qabli ismun majruurun bimin wa calaamatu jarrihi kasratun daahiratun fii aakhirihi haye mudaaf qabli mudaaf walhaaw damiiru mutasimniyo cala lkasri fii maxali jari mudaafun ilayh qaala tacaala wuxuu yidhi wamin bacdi fatukfiduhumaa min bimin qaala allahu tacaala kadabat way beenisay qablahum kartooda qawmu nuuxin qabla soo ma jeedid caadw ciraab bal qabla maxaa dhahaysa hadda bal akhri ciraabteeda darfu darfu makaan mansuub bitaqdiiri fii sooma ayn sababtaasaw ciraabse ii sheeg waa xaaladii koowaadoo ahayd mudaafayni mudaafayni yaa ila socda waa la hordaa mudaafayni lafdan wey marba haddii qabla mudaaf noqoto wax ka dambeeya mudaafiin inay joogaan cilaab caadiya saar hadday daraf tahayna darfu cilaab haddii xaraf ka horeeyana hee ku cilaab xarafkaas alxaalatu waaya fabiayi xadiiin warkeebay bacda aayaati illaahi bacda allaahi alle gadaashiiya wa aayaatihii yuuminu rumayn doonaan wey bacdallaahi bacda waa daraf hadda soo maaha qaala allahu tacaala alam yaatihim naba'u ladiina kuwii warkood miyuusan u min qablihim waa idaafaysan tahay min baa ka horaysa min bacdi maa min bacdi maa shay gadaashi ahlakna aanu halaagnay alquruuna alula alxaalatu aaniya xaaladaas meel may ugu xaalada waa xaala mucraba soo ma ahan mucrab waa la xaalada labaad an yuxdafa almudaaf ileyh mudaaf ilayhi baa la tuurayaa kee la wayunwa waxaa la niyeysanayaa markaa hubuutuhu lafdan lafdi ahaan inuu sugan yahay baa la niyeysanayaa meesha niyaa soo gashay naweytu ma taqaanid naweytu baa soo gashay kelmadda qabli marka waxay ku ahayd qabla daalika soo yaa qabla baad deysanaysaa daalika tuurta lakiinse marka tuuraysay muuqaalkeedii baa qarisay mooyaane lafdi ahaantii hee waa haysataa taasna waa xaalad maxaa loo yaqaan xaaladaas xadfu lmudaafi ilayhi wa wayunwaa hubuutu lafdihi markaasna fa yucrabaani waa la icraabayaa alicraab almadkuur icraabta caadiga ahayd tii hadda la mid tahay oo maxaa kuu caddaynaya inay shwax ka maqan yihiin waa tan walaa yunawanaani tanwiin la saari mayo kaanii tanwiinuun waanti idaafatun soomaan tanwiin iyo idaafa ma isu yimaadaan meesha marka tanwiintaa laga ilaalinayaa sababtu la ilaalinaya maxay tahay lianna hunaaka mudaafun ilayhi mudaaf ilayhi baa jooga haba qarsoonaadee lafdi mudaaf ilayha ayaa meeshan ku jira warkama ku dhacay warma fahamti yacnii lafdi aad taqaanid meeshan wuxuu ahday qabli daalika daalikadii laftigeed ee kelmadda daalika aad ka qaranaysaa meesha macnaa ina fahamtaa hal erayo aad taqaanidoo macruufa meesha ka maqanoo mudaafi ilayhiya waaya markaa la saari mayo sabab liniyat lidaafa idaafanima niyeysatay nawaytu lidaafata baa tiri maxaa tidhi hawaytule lafdan alidaafata idaafadii baa dhowr nooc noqon doontee nawaytul idaafata lafdan lafdi ahaan baa niistay inuu wuxuu yahay wadalika ka qowlihi badilu ah wamin qablinada kullu mawlin qaraabatan fama caatafat mawlan calayhi alcawaatifu wuxuu yidhi wamin qabli daalika ku jirta wa min qabli daalika arrinkaa ka hor naadaa wuu dhawaaqanayay kullu mawlan inaa adeer kasta wuxuu u dhawaaqi jira oo u yeeran jiray qaraabatan xigtadiisu u yeeran jiray ibnacam waa hadda mowlahu ilma adeeri calayhi kaas alcawaatifu haa famaa cadafat umaysan turin wey alcawaadifu turmadu mawlan mawle calayhi korkiisa kaa u yeertay waa marka meeshan min qabli baa layidhi hal hoos dhig baa la saaray haddii meesha wax ka qarsoon aysan jiri lahayn maxaa la saari lahaa maxaa la dhihi lahaa qaab lin lama dhihin maxaa la yidhi qabli waa xaalada labaad marka waxaa leenaha markaa saasoo kale aragtid maxaa maysan qarsoon mudaafilebaa qarsoon lafdi aad taqaanidoo mudaafilu daalika ah ama a mid ay garanayn sidoo caadia u taqaanid oo hal xabaa ayaa qarsoon meeshaa faan hal xabaa markaan ku leeyahay hawlbaa iisoo socota ariwaayatu riwaayadu bikhafdi qabli qabli hoosdhig in la saaro min hayri tanwiinin adoo hee aan tanwiin ka dhigaynin ay wa min qabli daalika wey macnuhu macnuhu muxuu yahay wa min qabli min allafdi lafdi ahaan baa loo tuuray waqadarahu markaasuu u sugay gabayaagu wuu sugay haabitan xaal ee tahay lafdan lafdi ahaan buu u qadara weeye lafdi ahaan buu maskaxda ku haystaa laakiinse dhawaaq ahaan buu meesha hee ka saaray waaya masalada marka halkaasuu ku jaray intee masalahaasitaadda qabligaa fiirinaysaa wax kale maa ama markaa adeegsanaysidna isagu adeegsanaysa ku xiranta haddaad tirahdo min qablina waa kuu sax haddaad min qabli daalikana waa sax marka eeg haddii meeshaa taalana afartaa midkood weeye qablidu afartaa xaaladood aan soo wadno midkood wey haddii aad u adeegsanaysidna afartaa mid ka mida ah adeegsanaysaa maaha wax meel takliifa maaha wey waaya waqara'a aljahdariy wuxuu akhriyay walcuqayl lilaahi almru min qabli wa min bacdi buu akhriyay lilaahi alla ayaa iska lahaa almru qaraa'adeenu maxay tahay lilaahi almru min qablu wa min bacdu soo maahan waa xaalada saddexaad soo socotaa qablu wa bacdu lakiinse wuxuu akhriyay shiikhani lilaahi almru min qabli wa eraygaasaa qarsoon wa min bacdi daalika marka waa inaad fahmi kartaa erayga meesha ku qarsooni markasta xaaladu la soconaya lilaahi alla waxaa u sugnaada alamru baa u sugnaaday talada min qabli maxaa laga soo sheekeynaya alif laamiim soo maahayn qulibat iruumu agga ka fiirso alif laamiim ulibat iruum ruum waa laga adkaaday somaahn fii adna alardi baa looga adkaaday wahum ayaguna min bacdi halabihim adkoontii laga adkaaday sayaqlibuuna fii bidci siniina maxaa laga kala adkaansho soo maaha marka lilaahi alla waxaa u sugnaaday almru baa u sugnaaday lilaahi alamru baa u sugnaaday min qabli kala adkaanshahaas ay kala adkaanayaan horteeda iyo wa min bacdi horta waagii horeysan kala adkeenna ilaahay baa taladoo dhan lahaa wa min bacdi hadda ay kala adegyihiinna oo amay kala adkaan doonaan ayaa talada leh marka maxaa noqon lilaahi almru min qabli alhalabati wa min bacdi alhalabati warkama ku dhacay marka xaaladda markaa ku jirid bay ku soconaysaa laakiinse hal eray meesha imaan kara yani hal eray bes waa meesha mudaafida ka noqon kara oo la yaqaan oo macnuhu keenayo faxudifa markaasaa la tuura almudaafu mudaafkii ilayhi waqudira waa la qadara wujuuduhu haabitan jiritaankiisibaa meesha lagu qariyay mooyaane lafdahaanba meesha laga saaray laba xaala haynaa xaal maxaa weeye laba xaloo isla weeyaan xintaatan koowaad mudaafayni lafdan xadfulmudaafi ilayhi haye wayunwaa hee ubuutuhu lafdan maxaa kugu cadaynaya meeshan ubuutuhu lafdi ina ku jidho way hoos dhigan tahay kasraa saaran maxaa saaran kasra alxaala aali waxa wey an yaqtaca in laga jaro qabla iyo bacda can ilidaafa waxba inaanba loo tiirinba dhibic aadan u tiirin lafdan waa macnan waxnana aadan u qarin waxnana aadan u muujin walaa yanwi lmudaafi ilayh mudaafilayna inaadan niyoon waxba aniyoon ereyga keliya sida maxamed oo kale inaad u tiraahdo muxamed balgod muxamedun bal kordhig muxameden bal hoosdhig muxamed midaafuu rabaa saasoo kale inaad ka dhigto kelmadda waxba aadan u tiirin markaasna maxaa la samaynayaa fa yucrabaana ayadan waa la icraabayaa labadaas ayadanraabta haddaa la saaraya walaakinahuma waxaa u dheerayaga yunawanaani tanwiin baa la saaraya maxaa dhacay li'annahu maxay yl hadda markaas ismaani waa laba magaco taamaani dhammaystiran wax idaafa aan wadan ka saa'ir alasmaa i nakiraat rajulun oo kale noqotaa hadda maxay noqotaa hadda rajulun rajulun tumiinta mau diidaysaa soma dhigi kartid sidaasoo kale hadda noqotay oo maxaa dhigi kartaa qablun qablan qablin idaafana keeni mismaniyonis haye fataquul waxaad dhahaysaa ji'tu waan imi qablan horaan horaan wa bacdan dambeyn baa imi yacni anaa ugu dambeeye macnu wa min qablin horay wa min bacdin dambay qaala shaacir wuxuu yidhi fasaaqa liya sharaabu wakuntu qablan akaadu aqwasu bilmaa'il furaati fasaaqa liya sharaabu wakuntu qablaan akaadu aqaasu bilmaa'il furaati ku dhufo liya sharaabu wakuntu qablaan akaadu aqaasu bilmaa'il furaati tafutmiya fasaaqa liya sharaabu wakuntu qablaan akaadu aqaasu bilmaa'il furaati ninkaani walaalkiis baa la dile markaasee biyuu idhu dhami waaye uu harjan jiif iyo joogba ka tegay muddo markuu rafanayay buu walaalkiis u aarguday markaasuu raaxo fiican helay markaasuu wuxuu yidhi fasaaqa waxaa ii dhuun mar fiicnaaday lii aniga waxaa ii hinguri mar fiicnaaday asharaabu biihi wa kuntu waxaan ahaa wiyi qablan horaantii hore waxaan ahaa akaadu mid ku sigta aqasu inaan ku margado bilmaai biyihii alfuraati maxaana biyihii xareedda ahaa baa waagii hore intaan waxba aarsan qaban jiro ku margan jira nafta qaban jirta hadda aan soo aargoostayna hee hee biyuhu maxay ii noqdeen runtii baa i qabowsawaa kuntu aan aha qablan horaan weye horaan waagii hore buu ka wadaa qablan maxaa kuga cadaynaya waxaa leedaha qawlan tamiimiyaa saaran haa bas weeye wax loo idaafeeyena ma leh wax loo qariyeyna ma leh rajulan bee la mid wa kuntu rajulan adoo yidhibe qablan la mid taha caadud ciraab waaya waaya marka caada darfu zamaan mansuub bitaqdiiri fii bas horay waagii hore waagii hore iskale wakuntu aan ahaa qablan waagii hore mhm. wa bacduhum qolaa waxay akhriday lilaahi alamru ilaahaybaa aalima horn iskale min qablin horaantii hore wa min bacdin iyo dambayba haddana fiiri marka adiga eeg hasku dhibin jumlada ahri baadhahaysaa shiikho iyo ahri qablada haysid suu kugu ahriyo afartaa midkood bay noqonaysaa hadduu kugu akhriyo lilaahi lmru min qabli daalika hadduu dhaho min qabli daalika maxaa dhahaysaa xaaladii koowaad wey hadduu dhaho min qabli maxaa dhahaysaa xaaladii labaad wey hadduu dhaho min qablin tii saddexaad wey tii afraad ba hanoo hadhiwaat alxaalatu raabica waxay an yaxdafa inuu qofku tuuro almudaaf wuu tuurayaa wayanwi wuxuuna niyoonayaa macnaahu mudaaf ilayhi unbuu niyoonayaa macnaha waxaa laga wadaa hal eray isku koobi mayo eray kasta oo meesha geli karaa buu niyoonayaa duuna laftisuma jeedid duuna lafdi wuxuu dhahayaa meeshan maxaa qaadan kara keliya meesha mudaafil baa looga baahan yahay maxaa ku haboon taasuu degayaa hal eray dabageli mayo hadda fiiri min qabli lilaahi almru min qabli markaan dhehayay maxaa ku qasbanaa alqalab inaa keeno bes maxaa aayad maxay ka sheekeenaysa min qabli laakiinse hadda tan soo socota wuxuu ku leeyahay waxa meeshan lagu qarinayaa kii macnaha u mudaabaqeeya unbaa keensanaysaa khasab maaha inaa hal haba daba joogtid daalika iyo wax la mid dabasha khasab maaha markaanoo kale maxaa la samaynayaa fa yumnayaani waatan mabniga la rabo mabniyu calaa damada la sheegaya waatan fa yumnayaani waa lamabni la dhigayaa xiinaydin marka cala dami baa la saarayaa ka qiraa'ati sabci lilaahi almru min qablu wa min bacdu hmm, min qablu wa min bacdu markaas halabo keliya lama baana min ay min qabli nasri wa min bacdi nasri min qabli dalika min bacdi dalika min qabli khalqi wa min bacdi alkhalqi min qabli waxaa doontoo meeshaa ku habboon hee ayaa keenaysaa weyaan ayaa hee keenaysaa weyaan marka saddex afarta xaalo hadda alif laa miim allaahu laa ilaaha ilaa huwa alxayulqayuumu nazla calayka alkitaaba bilxaqi musadiqan limaa bayna yaday waanzla atawraata walinjiila min qablu soo kuma min qablu hudan linnaas hay min qablaas maxay waa xaaladee min qablu yaa tan afaraad weeye soo maahayn min qablu hudan linnaasi waanzala tawraata walinjiila maxaa ku xiga qablo kalea jirdee min qablu hudan linnaasi waanzalat furqaan eh, min qablu hudan linnaasi waanzala alfurqaan min qablu hudan anzala tawraata min qablu hudan anzala tawraata dadka qur-aanka haye maxaa ku sii xiga allahu nazla calayka alkitaaba bilxaqi musadiqan limaa bayna yadayh waanzla tawraat min qablu hudan linnaasi waanzla alfurqaana ina aladiina lahum cadaabun shadiid wallahu casiizun intiqaam in allaha may laba qabliskuma jirta meesha horta laba qabli baa qabta taana raadiya xarako hoosdhigi waxbaa ah saaran ayaduna xaalad kale tilmaami doonta waa fahan maxay yidhahdeen nimanka reer bani israa'iil qaaluu uudiinaa hayee min qabli an taatiyanaa wa min bacdi maa ji'tanaa soo maahan min qabli waa mudaafilo caadiya wadataa soo maah kaas marka aduu intaa afartan xaalo intaa fiirisid intaa midkood bay isugu imaanaysaa hada bilahi towfiiq wsala allah wsalam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin